نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذا لئي ينصب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الصار وشذ إيايا وإياه أشد وعن سبيل القصد من قاس انتبد وكم محذر بلا أن يجعل مرا به في كل ما قد فصل الاختصاص هذا محله alikhtisaasu ikhtisaas ka nidaa'in nidoo kale ayuu la mid ahaaday nidaha oo duulayaa yaa la'aanteeda ah ka halfataa weeye biihri rijuuni irjuunii gadaasheeda xaal uu ku sugan yahay waqad yuraa in lagu ogaadaa suurowdaa daa ikhtisaaskaasi duuna ayin ayi la'aanteeda xaal uu yahay tilwa altaaliya al al mid raacaya inuu yahay ka mili naxnu lcurba askhaaman badal weeye halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi baabu nida ayuu ku soo jiru soo dhammeeyey waxaa u dembeeyey tarkhiim ikhtisaaska nidaha ayuu waxoogaa shabbahayaa ikhtisaaska iyo taxdiirka soo socda iyo iqraha iyo jaanib ayaa waxay ka shabbahayaan munaade sidaa ayuu ugu daba xijisiyey istidraad iyo munaasaba darteeda ikhtisaas waxaa la yidhaahdaa qasru xukmin usnida lidamiirin cala smin daahirin macrifatin hayri ishaaratin macmuulin limaxduufin wujuuban sida ayaa lagu tacriifiyaa isilaaxa waa qoriya khudariga waxaa la yidhaahdaa qasru xukmin xukm in la gaabiyo usnida lidamiirin xugun damiir loo tiiriyey ayaa waxaa lagu gaabini calaa ismin daahirin ismi daahir ayaa lagu gaabini ismiga daahirka ahoo macrifatin macrifa a ah weliba isla markaana hayra ishaara hayri ishaaratin ismul ishaaro aan ahayn madkuurin bacdahu damiirka gadaashi ayaana lagu sheegayaayoo damiirkaa horraynaya macmuulin limaxduufin wujuuban caamil waajibnimo loo xadfay ayuuna macmuul u yahay kaasaa ikhtisaas la yidhaahdaa waa yahay ismigan ee la nasbinayo ikhtisaas lagu nasbinayo waajibnimo saddex qeyb ayuu u qaybsamaa horta awalan sad afar shardi buu leeyahay afarta shardi shardiga hore ismi daahire waa inuu yahay damiir ikhtisaas laguma nasbin karo shardiga labaad ismiga daahirka ee macrifo waa inuu yahay nakiro laguma nasbin karo shardiga saddexaad ismul ishaare waa inuusan ahayn shardiga afraad ee u dambeeyaa damiiru lmutakalim ama damiiru lmukhaatab waa inuu daba dhaca afartaa shardi ayaa loo shardigi awalan ismi daahire waa inuu yahay aaniyan ismigaa daahirka ee macrifo waa inuu yahay aalian ismigaa daahirka ee macrifadaa ismul waa inuusan ahayn ismulishaare ikhtisaas laguma nasbin karo raabican ismigaas ee macrifada ah ismigaa daahirka ee macrifada ah ee ismulishaaraha aan ahayn waa inuu dabadhacayo uu ka horeeyo damiir weliba damiirkaa damiirulmutakalim inuu yaha la yaqaano oo haalib oo fara badan damiirulmukhaaabna biqilla loo arki karayaa waa yar yahay labadaa waxaan ahayn ma dabadhici karo yacnii ismi daahirana ma dabadhici karo damiirulghaybana ma dabadhici karo waayahay damiirka mutakalimkaa macnaha iyo danta looga jeedo ayuuna caddaynayaa sababka loo isticmaalaana waa saddex arrimood mid-un xaamilka kugu xambaaraya saddex arrimood mid-un weeye iftikhaar tawaaduc iyo bayaanun lidamiir saddexdaa arrimood ayaa ruuxa ku xambaaraa midun iftikhaar ruuxa inuu faanayo ana ayuha alcamiidu ana ayuha alkariimu ninkaygan wanaagsanaa is sheegaya iftikhaar weeye iyo faan waxaa kaloo ku cambaarayaa tawaaduc ana ayuha alcabdulmiskiinu addoonkan miskiinka ayaan u jeedaaye arjuu raxmata rabbi waaya waxaa kaloo loo isticmaalaa damiirka macnaha looga jeedo oo keli ah in la fasirayo iftikhaarna uusan jirin tawaaducna uusan jirin naxnu macaashira alambiyaai laa nuurif waaya saddexdaa arrimood ayaa ruuxa ku xambaara ee ismigaa daahirka ah ee damiirka dabadhacayoo macnihii caddaynaya saddex qeyb ayuu u qaybsamay lafdiga ayu ah inuu noqdo iyo al ismi wata inuu noqdo iyo mid al wata mid loo idaafeeyey inuu noqdo saddexdaa mid unbuu noqonayaa waayahay ayu haddii uu noqdo <clears throat> ayudii waslatun linidaa'i maa fiihi al ayuu shabbahayaa dammaa lagu binayni haa tambiih ayaa la raacinin sida ayudii nidaha oo kale ee ismi alwata ayaana lagu sifayni lafdigana laga raacin ismulishaaro laguma sifayn karo waa haddii ayun ay noqoto waa miaalka musanifka urjuuni ayuhalfataa ismi alwata haddii uu noqdo ama ismi mid alwata loo idaafeeye labadaa midun haddii uu noqdaana waa mucrab mansuube waa la nasbini caamil waajibnimo loo loo xadfay ayaana nasbini ayuda lafteeda fii maxalli nasbin bay taallaayo caamil waajibnimo loo xadfay ayaa nasbini toddobadii mawdicee mafcuulu bihiga caamilkii waajibnimo loo xadfayey ayayna ka mid noqoni toddobadaasi mafhuum beydkii ma lexe ma la halmaamay muxuu ahaa wujuubu xadfi caamili اlmafcuuli bih fii sabcatin min almawaadici اlmaal wa shibhuhu wاlاkhtisaasu wاnnida taxdiiru iqraa waاshtiqaalu can camal soo ma ahayn walikhtisaasu waay caamilkiisa waajibnimo ayaa loo xadfi xadafkaa waajibnimada loo xadfay wuxuu kala mid yahay munaadi oo munaadaba caamilkiisa waajibnimaa loo xadfayey taxdiirka iyo iqraha soo socda laftooda caamilkooda waajibnimaa loo xadfaya mafaaciil caamilkooda waajibnimaa loo xadfay weeye halkaas way iska shabahaan munaada wuxuu kaga bedelan yahay yaa lama isticmaali karo ilaa munaada ma ahayn al in la geliyaa bannaan munaada al in la geliya ma bannaaneen bidiraari khusa jamcu yaawa al ilaa maca allahi al in la geliyo makanaya alla ayaa la gelin karaya waxaa laazima damiir inuu dabadha munaado damiir inuu dabadhaca laazim ma ahin waxyaabahaasina wuu ku khilaafaya warka alikhtisaasu ikhtisaaska ka nidaa in niduu la mid yahay nidaha oo duunaya yaa xarfu nida aan wadanin wadaalika ka ayuha alfataa weeye biidri irjuuni irjuunii irajeeya ya rabaa inuu caddeeyo ayuha alfataa ninkayga dhallinyarada isku jeeda yacni ayuha alfataada waxay cadayni urjuuni yadaasi macnihii looga jeeday urjuuniya yada alif buu ku taagay alifulitlaaq weeye nadmiga dartii ayuu ugu taagay urjuuni irajeeya ka ayuha alfataa weeye biidri irjuuni irjuuni gadaasheeda xaal uu ku sugan yahay waqad yuraa in lagu ogaadaa suurowdaa daa ikhtisaaskani duuna ayin ayin la'aanteeda xaal u yahay tilwa altaaliya alardi raacaya inuu yahay ka mili naxnu annaga alcurba akhusu lcurba carab ayaan khasisiye asqaaman qola kuwa u sakhisan ayaan nahay ugu deeqsisan bedela wax bixiyo ataxdiiru waliqraa'u hada maxaluhuma iyaaka washara wanaxwahu nasab muxadirun bima istitaaruhu wajab waduuna cadfin daali in yansub wamaa siwaahu satru ficlihi lan yalzama ilaa maca alcadfi aw altakraari ka dayqama dayqama yada saari nasaba wuxuu nasbiyey muxadiru nin digayo iyaaka iyo washara iyo wanaxwahu waxa lamidkuu nasbiyey bimaa caamil ayuuna ku nasbiyey istitaaruhu qarintiisa wajaba waajib u yahay wa duuna cadfin wansub u nisbeeyoo u tiiri daa nasbahan waajibka ah liiyaa u nisbe duuna cadfin cadaf la'aantii xaal u yahay wamaa waxa siwaahu iyaa ka soo haray satru ficlihi ficligiisoo la asturaa la yelzama laasimi maayo ilaa maca alcadfi cadaf micii xaal uu yahay mooye aw itakraari ama celcelin maceeda xaal uu yahay mooye wadaalika ka dayqama dayqama yaada saari weeye halkanna wuxuu ka bilaabayaa musanifka taxdiiriya iqra wuxuu u munaasabaynayaa munaada maadaama caamilkooda waajib waajibulxadaf uu yahay waa mafaaciil caamilkooda waajibulxadaf toddobadii ay ka mid yihiin taxdiirun iqra waishtiqaalun can camal soo maahin waa yahay taxdiir waxaa la yidhaahdaa shay in laga fogaada ay munaasib tahay in lagaaga digo oo shayga ha u dhowaanin lagu yidhaahdo muxadaru minhu baa la yidhahdaa shaygaa laga fogaanayo ruuxa loo digayaana muxadar baa la yidhaahdaa muxadar iyo muxadaru minhu shay in laga fogaado ay fiican tahay ku dhowaanshihiisana dhibaato ay ku jirto in lagaaga digo oo la yidhaahdaa ha u dhowaanin kaa ayaa waxaa la yidhaahdaa taxdiir iqrana cagsigii weeyaanoo shay in la sameeyo ay fiican tahay in lagugu booriyo oo waxaa samee lagu yidhaahdo taxdiir ayuu hormariyey iqruu dambaysiiyey iqraha iyo taxdiirkana naf ahaanta ee iqrahay nafta jeceshahay shaygaa wanaagsanee lagu isku boorinayay jeceshahay wuxuu hormariyey shaygii nafta ay karaahiyeysanaysay ahaa taxdiir waxaa la yidhaahdaa min baabi takhliya qabla taxliya intaadan isqurxinin horta iskhaaliyeel maxaa loo jeeda hee intaadan dhar quruxsan iyo shalle iyo waxaasi aadan samayn horta qabayso intaad musqusha kasoo qabaysato cadayato wasakda iska baabi'iso markaa dhar nadiifa xire waa xaragoo markaa amaa haddii aad ka bilowdo dhar xirashadii ka waran adigoo wasakdi islii intaad soo dhexmartay gaari kugu soo firdhiya dhooba haddaad shaati quruxsan isku taagto waxaa ma anfacay markaa hore warta takhliya waa inaad isticmaashaa waa inaad iskhaaliyeysaa waxa wanaagsan ee aad jeceshahay intaadan raadsanin waxa aad ka baqi horta ka aamin noqo ka fogow waxaa in la iska ilaaliya munaasibka ay tahay waa inaad ka fogaataa oo aad ka carartaa sidaa darteed usuuliyiintu waxay yidhaahdaan dar'u lmafaasid muqadamun calaa jalbi lmasaalix dhibaato celinteeda iyo wanaag keeniddii midkeen la hormarinaya hadday labadaasi isqabsadaan dhibaatada celinteeda horta la hormarinaya dadka horta ammaan ha helo marka ammaan la helo kadib aa wanaag la raadsan kara ama ammaan ba hadduusan jirin wanaagraati ma suuroobayo marka hore waa in darulmafaasid la hormariyaa waa min baabi takhliya qabla taxliya ayuu u hormariyey taxdiir taxdiirka ismigan muxadarun minhuga ah ama ismigan la nasbinayee muxadaru minhu ha noqdo ama muxadar ha noqde saddex isticmaal ayuu leeyahay saddexdaa isticmaal lafdiga ismi damiiroo iyaa in la isticmaalo iyo akhawaadkii iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakunna iyaa in la isticmaalo iyaadaa marka la isticmaalo saddex arrimood ayaa kuu bannaan iyaaka keligeed inaad isticmaashoodan waxba ku cadfin laakiin muxadaru horta iyaa markaad isticmaasho waxaa laazima muxadaru minhu inaad raaciso waa laazim lagama maarmaan wey iyaabaad isticmaashay iyaadani muxadar weeye waa kii loo digayey muxadaru minhu inaad raaciso waa laasim marka aad raacinay ayay waxay u qaybsamay laba qayb ama saddex qayb ayaa loo qaybin karaya muxadaru minhu inaad ku soo cadafto sida musanifka u qoray iyaaka washara kii la isaga digayey sharka weeye inaad ku soo cadafto waa wej weji labaad muxadaru minhu inaad raaciso laakiin aadan ku cadfin sida iyaaka an tafcala kada sidaa inaad samaysaan kaaga digayaa wey wej saddexaad iyaada inaad soo celceliso oo iyaaka iyaaka inta aad tiro kadibna aad raaciso muxadaru minhu ama ku cadaf ama ha ku cadfine saddexdaa isticmaal ayaa ku bannaan waayahay iyaa in sidaa loo isticmaalo oo laazim ay tahay muxadaru minhu inaad raaciso waa hal weji wejka labaad ismi daahira inaad isticmaasho ismigaa daahirkana aad u idaafayso muxadarka damiirkii aada u idaafayso ismi daahiraad isticmaashay muxadarka kan loo digaya damiirkiina waad u idaafaysay sida nafsaka ra'saka rijlaka wajhaka sidaa ayaad isticmaashay marka waxaa kuu bannaan inaad soo celceliso ismigaa daahirka ah oo nafsaka nafsaka aad tiro ama ismi daahir oo kale oo muxadaru minhuga damiirkii loo idaafeeyey inaad ku cadafto nafsaka warijlaka inaad tiro maya muxadaru minhuga laftiisa inaad raacisood ku cadafto oo nafsaka wasayfa aad tiro waxyaabahaasaa kuu bannaan wej labaad wey wej saddexaad muxadaru minhu inaad sheegto muxadarkiiba ma aadan sheegine muxadaru minhu baad sheegtay kii la isaga digayay muxadaru minhu marka aad sheegto muxadaru minhugani muxadaru minhu kale inaad ku cadafto ama aad ku tawkiidiso ama muxuu ahaa cadaf iyo tawkiid midna aadan u raacinine si kale una aad u raaciso sida alasada alasadaadayqama daygqamada musanifku u miaaliyoo kale addayqama addayqama muxadaru minhugii baad soo celcelisoo isku tawkiidisay maya muxadaru minhu kaleaad ku cadaftay naaqat allaahi wa suqyaaha naaqat allaahi hasha ilaah ha u dhowaanina niman yowni wa suqyaaha ha u dhowaanina yacnii naaqat allaahina muxadaru minhu weeye wa suqyaahaana muxadaru minhu kale weeyaanoo laba muxadaru minhu la isku cadfo weeye hasha ha dilina cabbitaankana ha u diidina macnuhu sidaa wey qaabkaa in loo isticmaala waa bannaan tahay in maye la yidhaahdo muxuu ahaa muxadaru minhu keli la sheego isla markaana muxadaru minhu baa keli lagu gaabsado waxba la raacinin saddexdaa wej ayaa ku bannaan asna si kastaba arrintu ha ahaatee ee lafdiga la isticmaalay ee muxadarka iyaa iyo akhawaadkii haddii uu noqdo iyaa iyo akhawaadkii ayaad isticmaashay muxadaru minhu inaad raaciso laazim baabay ahayd marka aad raacini waad ku cadfi ama ku cadfi maysi oo iyaaka wasayfa inaad tidho iyo iyaaka min an tafcala kadaa inaad tiro waxaa laasima in la nasbiyo caamil maxduuf waajibulxadaf inaan lagu nasbiyo war kale ma jiro shardi kalena ma labada kale ismi daahiroo muxadaru minhuga damiirkii loo idaafeeyey markuu ismi daahiroo muxadarka damiirkii loo idaafeeyey marka uu yahay nafsaka iyo marka muxadaru minhu ismigiisii uu yahay oo addayiqama arrinta ay tahay waxaa laasima caamilka la xadfayo marka caamilka nasbinayo marka waajibnimo loo xadfayo waxaa laazim noqonaya lafdigan meesha ku sheegan in la soo celceliyo hadduu muxadaru minhu yahay oo adayqamo dayqama uu yahay iyo haddii ismi daahiroo muxadarka damiirkii loo idaafeeyey uu yahay oo ra'saka ra'saka arrintu waa inay noqotaa ama lagu cadfaa oo la yidhaahdo ra'saka wasayfa yacni ismigii daahirka ahaa ee muxadarka damiirkii loo idaafeeyey oo ra'saka keligii ah ama muxadaru minhuga ismigiisiyoo keliyahoo adayqama keli ah caamilkiisa in la xasbi ma waajibayo ee wuxuu waajibayaa in la soo celceliyo ama la cadfo sidaa ayuu u wadaa waka iyaaka nasaba wuu nasbiyey muxadiru nin digayo iyaaka washara ayuu nasbiyey iyo wanaxwahu iyaaka washara waxaa la midka iyaaka waxaa la mida iyaaki iyaakumaa iyaakum iyaakunna damiiru nasba munfasila isla markaana mukhaaaba ah damiiru nasba munfasila isla markaana mukhaadaba oo mutakalim iyo haa'ib wax la yidhaahdaa ma jiro musanifkaaba soo wadaaye bimaa caamil ayuuna ku nasbiyey istitaaruhu asturidiisa wajaba uu waajibay wa duuna cadfin wansub u nisbe daa nasbaha caamil waajib ee la isku nasbinayo liiyaa u nisbe duuna cadfin cadaf la'aantii xaaluu yahay muxadaru minhu in la raaciyo waa laazim haddii aan lagu cadfin hataa nasbaha waa waajib waduula cadfin wansub u nisbe daa nasbaha caamilka waajibka ee laisku nasbinayo liiyaa u nisbee duuna cadfin cadaf la'aantii xaal uu yahay wamaa waxaa siwaahu iyaa ka soo haray oo damiir hadduusan ahayn satru ficlihi ficligiisoo la asturo la yalzama laazimi maayo ilaa maca alcadfi cadaf micii inuu yahay mooye aw itakraari ama celcelinoo laisku tawkiidiyey mooye wadaalika kadayqama libaaxa addayqama libaaxa yaada saari kan guuraynayow addayqama ixdar ka digtoonow addayqama libaaxa ka digtoonow ama uxadiruka waxaan kaaga digi addayqama libaax addayqama libaax yaada saari kan guuraynayow washadda iyaaya wa iyaahu ashad wacan sabiili اlqasdi man qaasantaban washadda waxaa shaadaa iyaaya wa iyaahu baana ashaddu ka shaadimo badan waman ruuxii qaasa qiyaastay intabada wuxuu ka tuurmay can sabiili اlqasdi dhexdhexaadnimada waddadeedii ayuu ka tuurmay yacni wuxuu leeyahay damiir haddii la isticmaalayo taxdiir waxaa la yaqaanaa damiiru nasba munfasila isla markaana mukhaadab in la isticmaalo oo iyaaka iyaaki iyaakumaa iyaakum iyaakuna shantaa damiir in la isticmaala la yaqaan damiir mutakalim in la isticmaala ka waran oo iyaaya la yidhaahdo iyaaya walasada libaaxan isaga digaya ama damiirulghaybe la isticmaaloo la yidhaahdo iyaahu walasad shaad weeye labadu waana kala sii xun yihiinoo damiirulghaybaha ka sii shaadnimo badan intaa ayuu u jeedaa idaa balaqa arajulu sitiina fa iyaahu wa iya shabaab wa iya shawaabi ayay carabtu u dhihi jireen idaa balaqa arajulu sitiina nin hadduu lixdan sano gaadho fa iyaahu wa iya shawaabi asaga iyo gabdhaha yaryaraa loo kala digayaa hu haya isku dhowaani fa iyaahu de wuxuu ku nasbiyey caamil maxduufa waana hayba shaad weeye marka washada waxaa shaada iyaaya wa iyaahu oo damiirulhayb iyaaya wuxuu u jeedaa damiirulmutakalim washada waxaa shaada iyaaya oo damiirulmutakalim ah. wa iyaahu damiirulghaybahaasana ashaddu kaba shaadnimo badan waman ruuxii qaasa qiyaastay oo qiyaasnimo ku sheegay intabada wuxuu ka turmay uu ka fogaaday can sabiili اlqasdi dhexdhexaadnimada wadadeedii wuu ka fogaaday ninkaa dhexdhexaad maaha dhanuu u leexday wa ka muxadarin bilaa in yajcalan muqran bihi fii kulli maa qad fusila wajcalan yeel muqran bihi ismi laisku boorinayo ka muxadarin mid loo digayoo kale ka yeel muxadarka oo bilaa iyaa iyaa la'aanteeda fii kulli maa shay dhammaantii qad fusila la soo caddeeyey yacni wuxuu leeyahay iqra dhammaantii taxwiil buu ku sameeyey taxdiirka ayuu ku taxwiiliyey oo wuxuu leeyahay taxdiir axkaamtii aan ku soo sheegnay dhammaan iqraa qaadanayaa iqraha iyo taxdiir macno ahaan waa kala bedelan yihiinoo taxdiir waa wax laisaga digayay iqrahana wax isku boorinayo weeyaanoo asalaata asalaata waa salaada laazima oo kale weeye waayahay akhaaka akhaaka inama laa akhaa lahu ka saacin ila alheja bihayri silaaxin akhaaka akhaaka war walaalkaada laazimniyow haddaba ismigan muqnabihiga la yidhaahdee la isku boorinayo waajibnimaa loo nasbini haddii la soo celceliyo ama la cadfo celcelin iyo cadaf hadduusan jirinna caamilka in la xadfaa waajib ma aha oo in la sheegaa bannaan asalaata keli haddii aad tiro caamilka in la xadfa waajib ma aha ilzami salaataa kuu bannaan haddii aad soo celcelisay asalaata asalaata aad tiro ama aad cadatay asalaata wasawma aad tiro inaad nasbisaa caamil waajibnimo loo xadfay ku nasbisaa laazim ah intaasuu ka hadlaya allailaahi iqra wuxuu kaga beddelan yahay taxdiirka taxdiirka iyaa ayaa la isticmaalayey afar saddex lafdi baa la isticmaalayey iyaa ayaa u horraysay ismi daahiroo muxadarka loo idaafeeyey ayaa ku xigay damiir muxadarka uu leeyahay kani iyaa lama isticmaali karo iqraha kuma bannaana damiir in la isticmaalo ismi daahira waxaan ahayn lama isticmaali karo wajcalan yeel muqran bihi mid liisku boorinayo waxaad ka yeeshaa ka muxadarin mid loo digaya oo kale muxadarka oo bilaa iyaa iyaa la'aanteeda ah fii kulli maa shay dhammaantiina kala mid dhig qad fusila lasoo fasliyo lasoo caddeeyey wallahu aclam wsala allah wsala allah wbaaraka nabiyina maxamed wacalaa ahli